العالمين صلى الله وسلم وبارك وانعم على نبينا وخليلنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ما زلنا في كتاب التيمم وحري مصنفه أبو عبد الله البخاري رحمه الله تعالى باب التيمم wuxuu baabu yahay gabagabaysiga fi lxadar nagaadiga ama magaalada lagu gabagabaysanayo إذا lam yajid waa haddii aanu helin almaaa biyo wakhaafa uu ka bao fawta salaa salaadu inay dhaaftana uu ka bao wa bihi qaala caa sidaasna waxaa yidhi oo ku qowlay shiikha caa la yidhahdo caa ibn abi rabax wa qaala xasanu xasan waxau ihi waa xasan ibn abilxasan albasri fi aan helayn man yunaawilhu cid biyaha u dhiibta oo bimacnaa saacida yatayamamu waa gabagabaysanaya wa aqbala waa soo qaabilay ibnu cumar wa cabdulaahi ibni cumar min ardihi dhulkiisa ayuu ka soo qaabilay biljuruf meesha juruf la yidhaahdo waa meel hadda la yaqaano weli magacaasay baaqi ku tahay waa xaafad madiine ku taalla wey faxadarat waxaa soo gashay alcasru salaadii casr bimarbad nacam meesha loo yaqaano marbad annacam loo yaqaano fasallaa waa tukaday uma dakhala waa galay almadiinata magaalada madiine ayuu soo galay walxal ashamsu qoraxdu ay tahay murtaficatun mid koraysa falam yucid ma soo celin salaadii qaala waxa ihi xadaana yaxya bnu bukayr in badan buu inagu soo noqnoqday awogii baa loo nisbeeyey waa yaxya bni cabdilaahi bni bukayr qaala waxa uhi xadaana leyl waa ibni sacad alfihmi almasri alimaam اljaliil can jacfar bni rabicata bni shuraxbiil alkindi can اlacraj waa cabdiraxmaan bni hurmus alacraj qaala waxa uhi samictu waxaan maqlay umayran mawla bni cabaas cumar bni cabdilaah oo ibn cabaas mawlihiisa ahaa qaala wuxuu ihi aqbaltu waan soo qaabila ana anigayo cabdulaahi ibnu yasaar mawla maymuunata zawji nabiyi sal allahu alayhi wasalam xataa dakhalna ilaa aanu uga soo galnay cala abi juhayn ibni alxaari ibni sima alansaari saxaabigaasaanu u soo galnay faqaala abujuhaym waxa uu yidhi aqbala nabiyu sal allahu alayh wasalam nabigu waxa uu soo qaabilay oo uu ka yimi min naxwi bi'ri jamal meesha la yidhaahdo jihadeeda ayuu nabigu ka yimi calayhi salaau wasalaam waa meel laysla yaqaano ee aaggaa juruf ayay ku taallay falaqiyahu waxaa la kulmay rajulu faslma calayhi nabiga ayuu salaamay falam yaruda calayhi nabiyu sal allahu alayh wasalam nabigu salaanta kama qaadin xata aqbala ilaa uu soo qaabilay nabigu cala ljidaar gidaarka uu soo qaabilay famasaxa waa masaxay biwajhihi wejigiis wa yadayhi labadiisa qacmood uma radda calayhi salaam dabadeedna salaantiibuu ka waxaa lagaga hadlaya qofka ma inuu ku gabagabaysto isagoo nagaadiya oo baladkiisii jooga way bannaan tahay haddii asbaabtii la helo oo qofkii biyo uu waayo xisan aw xukman xisan biyihiiba lama hayo ama wuxuu ka dhigan yahay sidii qof aan biyo haysan oo kale biyihiiba haba haysto waa kii ee aan awoodin biyaha inuu isticmaalo ama ka baqayay xilliga qabowga inay dhibaata ka soo gaadho way bannaan tahay laakiin culimmadu waxay isweydiiyeen hadduu sidaa ku gabagabaysto nagaadiga ma soo celinaya mise soo celin maayo laba qowl bay ka leeyihin qowl odhanaya waa soo celinaya waayo waa naadir axwaasha noocaasi sida badan ma dhacdo qowlka labaadna waa inaan la soo celinayn waana sida raajixa ah min baab fataquu llaha ma istaactum qofku oo isku dayo biyihii inuu isticmaalo awoodi waayo ama biyaba uu waayo nagaadi ha noqdo waxa weeye salaadiisa soo celin maayo wixii uu tukaday waxaa laynoo tilmaamay cabdulaahi bni cumar juruf markaa magaalada way ka baxsanayd laakiin hadda waxay ka mid tahay magaalada ayay ka mid tahay waa xaafadaha madiina ee mawaadicdan la tilmaamo dhan waa madiina gudaheeda waxaa la tilmaamay salaaddii casar inay u soo gashay abcan magaalada hadday dibada ka ahayd masaafada waa masaafo aad u koobanoo nagaadi ka dhigan wey yani waa magaalada duleedkeeda meeshani xilligaa waxay sheegeen masaafadu inay miil ahayd miilya wax lamida yani waa qof magaalada dusheeda jooga wuxuu ka dhigan yahay sidii qof magaalada jooga musaafir ma waa nagaadi maca dalika ibnu cumar waa gabagabaystay mana soo celin salaadii ma soo celin wa cala alqowl araajix wey xadiidka abiljuhaym isaguna wuxuu tilmaamayaa nabigu calayhi salaau wasalaam magaalada gudaheeda inuu ku gabagabaystay culimmada qaar waxay yidhahdeen gabagabaysigaasi salaanta unbuu ku jawaabay nabigu calayhi salaau wasalaam oo xilligaa ma haysan biyo ma haysan nabigu calayhi salaau wasalaam laakiin markii dambe nabigu waa weysaystay maxalushaahidku waxa uu yahay un nabigu calayhi salaau wasalaam gebagabaysi mashruuca oo uu ku camalfalay ayuu nabigu sameeyey calayhi salaau wasalaam sida la ogsoon yahayna gebagabaysigu waa inta sababtii keentay ay laga gaadhayo ayuunbaa lagu meel gaadhaya ee shay mulaqa maaha xadiiu abiljuhayn wuxuu ka yahay axaadiista imaam bukhaari mawsuulka uu ka dhigay waatanuu soo tilmaana imaam bukhaari mucalaqaadkiisu inay yihiin in badanoo ka midi inay tahay oo uu xidhiidhiyey laakiin badan oo mucalaqa oo bukhaari aanu saxiixiisa ku xidhiidhin oo badan baynu tilmaanay ama muslim culimmadu waxay tilmaameen muxadiiintu axaadiistiisa mucallaqa ah waa an xadii oo keliya anta xadii afar xadii oo ka mida ah. saxiixu muslimka gudihiisa ku xidhiidhiyey hal xadii mooyaane waa xadii kalenu hadda hayno waa xadiiu abiljuhayn waa xadiika keliya imaamu muslim mucallaqa ka dhigay muslim bukhaarina uu ka dhigay mawsuulka uu ka dhigay imaam bukhaari wuxuu leeya xadaana yaxya bnu bukayr qaala xadaana ley imaamu muslimna waxa uu leeyahay warawa ley bnu sacad ley bnu sacad wuxuu soo wariyey mana sheegin shiikhiis muslimna ma soo gaain ley bnu sacad ma soo gaain wa min shuyuuhi shuyuuhihi xadiiku masaladaasuu inoo tilmaamaya baabun masalada ku saabsan salaantana in loo weysaysto waxay la mid tahay xadiikii nabiga calayhi الsalaaةu wasalaam inii karihtu an adkura allaha ila calى طahaara waxaan dhibsaday alla inaan xuso waayo asalaamu calaykum ama wacalaykum asalaam asalaam waa magacii alla wey ayaa la ysugu ducaynaya iyo macnaha uu koobaabsanayo nabadgelye ah marka magacii alle subaana watacaala in la sheego oo la xuso weysela'aan ta noocaasa ayaanu nabigu jeclaysan alayhi salaau wasalaam sidaa awgeed ayuu u gabagabaystay masalada xadar in lagu gabagabaysto waxaanu leenaha haddii loo baahdo way banaantahay tahay jiilaalkii baynu hadda ku jirnaa dhaxantu waa badan tahay aad waxa u dhacdo laysweydiiyaa waxa weeye qofku markuu jinaaboobo waa inoo iman doontaa isagoo magaalada jooga inuu waxa weeye gabagabaysto walibana dadka qaar maba gabagabaystaan ee way weysaystaan meel allaale meelay la haysato maydhashadiina waa ka tegay gabagabaysina lama iman way weysaystaan sida qaar i weydiiyeen dabeedna marka la gaadho barqada la gaadho ama duhurku soo dhawaada la maydhanaya salaadiina la soo celinaya in yaroo xurmatulwaqtiya ayay sii sameeyaan laakiin baabkeedu waa inoo soo socdaa insha allahu tacala halkeedanu kaga hadlay baabu lmutayamimi wuxuu baab yahay kii gabagabaysanayay hal yanfuku fiihima labadii qacmood ma afuufaya markuu ciidda ku soo qaado <clears throat> istifhaam buu ka dhigay imaam hal yanfuku fiihima xadiika waxaa inoogu iman doonta nabigu inuu acmaha afuufay alayh salaau wasalaam laakiin muxuu suaasha uga dhigay wuxuu su u geliyay ixtimaal baa ku sugan nabigu calayhi salaau wasalaam ma wuxuu u afuufay ciidda markaad gabagabaysanaysa qacmaha lagu soo qaadayo in la yska khafiifiyo ma maqsuudba sunno la ysu jideeyeyba mise waa shay caadiya oo sunnanimo aan looga jeedin oo laga yaabo nabigu calayhi salaau wasalaam markuu qacmaha dhulka ku dhuftay inuu ku soo qaatay wax dhibaataynaya oo ama aan habboonayn oo uga baqayo wejigiisa inay saamayso inuu qacmihiisa ku soo qaado oo dhulka markuu ku dhufanayo qacmaha waxaan u habboonayn wejiga inay gaadhaan ama qashina ayaa la yska afuufayaa ixtimaalka noocaasa ku jira laakiin raajixu waxa uu yahay ama sida soo degdegaysa uu yahay ama asalku uu yahay inuu nafkigu yahay maqsuud inuu yahay oo nabigu u qastiyo tashriic looga jeedo sidaasa asala qaala wuxuu ihi bukhaari xadaana aadam wa aadam bnu abi iyaas alcasqalaani qala xadaana shucba ibn اlxajaaj alwasiti amiir اlmuminiina fi اlxadiiث qala xadaana alxakm ibn cutayba can dar bni cabdillaah alhamdani waana mutaqadim horena waxaynu usoo tilmaannay dadkii hore haddii magacan la isticmaalo waa nisbatan ilaa hamdaan oo qabiilada ah biiskaani ilmiim wa addaal lmucjama haddii ay dadkii dambe tahay magaalooyinka u nisbe sheeganayayna waa bifatxi ilmiim wadaal lmucjama hamadani walilqabiili nisbat lhamdaani wa baladin acjim bila iskaani fi lqudamaai haalibun daka wada fi اlaakhariina fahuwa aslu yuxtada can dar bni cabdillaahi اlhamdani can saciid bni cabdiraxmaan bni abza can abiih oo ah cabdiraxmaan ibni abza alkhusaaci alkuufi aaabi qaala waxa ui jaa waa u yimi rajulu nin ilaa cumar bni اlkhaaab radia allahu tacaala canhu faqaala wuxuu ihi inii ajnabtu anigu waan jinaaboobay falam usib ilmaa biyana ma haleelin oo ma helin faqaala camaaru bnu yaasir licumara bni اlkhaaab waxa uu ku yidhi amaa tadkuru miyaadan xasuusanayn anna kunna inaynu ahayn fii safarin safar ana wa anta aniga iyo adiguba faama anta adiga miya falam tusalli ma tukan wa ama ana anigu fatamacaktu ku galgashay fatamacagtu waan galgashay yani ciiddii baan ku gabagabaysaanoo jidhkao dhan u gabagabaynayay fa sallaytu waan tukaday fadakartu dalika linabiyi sal allahu alayhi wasalam nabiga ayaan taa u sheegay faqaala nabiyu sal allahu alayhi wasalam nabigu waxaa uu yidhi kaana yakfiika waa ahaa inuu kugu filan yahay haakada sidaas dabeedna nabigu waa caddeeyey fadaraba annabiyu sal allahu alayhi wasalam nabigu waa garaacay bikafayhi labadiisa calaacal alarda dhulka wanafaka fiihima waana afuufay uma masaxa bihima wuxuu ku masaxay labadooda wajhahu wejigiisa iyo wa kafayhi labadiisa kaf ayuu ku masaxay yacni ahrigooda xadiikan wuxuu inoo tilmaamayaa masalada imaam albukhaari u baabaystay waa soo noqnoqonaya xadiiku masaaisha kale halkeeda inoogu iman doontaa hal yanfuku fiihima qofku markuu gabagabaysanayo ee labadiisa qacmood ciidda uu ku dhufto ma afuufaya sunno ma tahay in iman doonta alfaada qaar nafadahuma yacnii ciiddii buu saydhiyey nabigu calayhi salaatu wasalaam ama labada qacmood ha laysku salaaxo oo ciidda ha layska saydhiyo iyo wixii la ama ha layska khafiifiyo ama ha la labadaba waa mid laynoo jideeyey waa sunatu mashruuca waa sunno la jideeyey qisadii aan hore ugu sheegay buluuqa iyo cumdahii aan ugu soo sheegay waa laga yaabaa dadka qaar inay ka hoos baxdo nin ustaada oo asaatidadii jaamacadda ka mid oo ka mid gudida muqaabalada dadka imtixaanka ka qaada ayaa nin soomaaliyeed oo xagga yurubta ka yimi baa ii yimi oo waalidkiisu ay wadaan waxaan geeyey imtixaankii baan geeyey ninkii digtoorkaa ah, imtixaanka ka qaadayay baa idhi gabagabayso dabeedna waa gabagabaystay miisku qacanta ku dhuftay kadibna uu afuufay inankii waa sidii loogu soo dhigay wey london buu kala yimi dabeedna gabagabaysigii buu waxa uu hi afuufin qacmaha waa digtoorkii wey waa nin hadda ingiriiska ka yimi dhallinyaro ah labaatankii aan gaarin labaatankii aan gaain u socda jaamacadda inuu soo galo dabeedna wuxuu waa khalada haafuufin markii koowaad waan iska aamus dabeedna markuu dhammeeyey buu ku celi wuxuu doonayaa inuu ka hubiyo afuufitaankii dabeedna waa ku celiya haddana waa afuufa waa loogu dhigay waana caadaystay baa laga yaabaa dabeedna wuxuu waa khalad haddana ku celi tii labaad baa qabtaan kuui shiikh bukhaari bay ku sugan tahay la afuufo doodna uu yaabo weligeema maan weligeema maqal buu marka cilmigu waa sidaas adigoo soddon sano cilmiga waday baa laga yaabaa hal mas'alo waa laga yaabaa inuu maqlay laakiin waxaa laga yaabaa inuu ilaawey inuu ilaawey baa suuragala inay dhaaftayna waa laga yaabaa waa sunatun mashruuca wey baabu tayamum wuxuu baab u yahay gabagabaysi lilwajhi wejiga loo gabagabaysanayo iyo walkafayni loo gabagabaynayo walkafayni labada kaf qaala wuxuu ihi bukhaari xadaanaa xajaaj waa xajaaj ibnu minhaan horaynuu soo mar qaala waxau ihi ahbaranaa shucba qaala ahbaranii alxakam ibni cutayba can dar waa ibni cabdilaahi alhamdaani can saciid ibni cabdiraxmaan ibni abza can abiih qaala camaaru camaar waxa uu ihi bihada ay bi hada xadii xadiikana hadda aynu soo marnay ayuu sheegay wadaraba shucbatu shucba waa garaacay biyadayhi labadiisa qacmood alarda dhulka ayuu ku garaacay uma adnaahuma waa u dhoweeyey min fiihi afkiisa ayuu u dhoweeyey labadii qacmood ama calaacal uma masaxa waa masaxay wajhahu wejigiisa ayuu masaxay iyo wa labadiisa kaf yani baabkana waxaa lagu tilmaamaya waxa la masaxaya waa wejiga iyo labada kaf weeye labada kaf xaggee la waynu ka hadli doonaa insha allahu tacaala wa qaala nadru waa nadru bnu shumay waxa uu yidhi ahbaranaa shucbatu shucbatu bnu lxajaaj can ilxakam waa ibni cutayba qaala samictu daran waa ibna cabdillaahi alhamdaani waa sanadkaynu hadda soo maraynay yaquulu can ibni cabdiraxmaan ibni abza isagoo ka warinaya oo ka odhanaya can ibni cabdiraxmaan oo saciida qaala alxakam xakam waxa uu yihi waqad samictuhu waan ka maqlay xadiikan min ibni cabdiraxmaan can abiihi qaala qaala cammaarun yani sanadkan waxaa laynoogu tilmaamaya shiikha loo yaqaano waa shaykhu shucba alxakam bnu cutayba ayaa xadiika mar wuxuu ka warinaya can dar bni cabdilaahi hamdani can saciid bni cabdiraxmaan bni abza can abiih mar wuxuu ka warinayaa can shaykhi shaykhihi oo dar ibni cabdilaah buu ka boodaya xadiika wuxuu ka warinaya saciid ibni wuxuuna tilmaamay inuu ka maqlay waqad samictuhu ayuu tilmaamay marka waxay noqonaysaa laba wej inuu leeyahay ninka loo yaqaana xakam ibnu cutayba wuxuu ka maqlay dar ibni cabdilaah mar labaadna wuxuu ka maqlay hiikha hiikhiis dar ibni cabdilaah shiikhiisa ayuu ka maqlay oo ah saciid ibni cabdiraxmaan ibni abza labadaa wejba xadiika wuu soo wariyey waxayna tilmaameen amaan idin weydiinaya labada wejkeebaa mudan in xadiika lagu soo wariyo ka caaliga ah oo ah dar ibn cabdiramaan ibn cabdilaahi alhamdani inuu ka boodo sidaasaa mudan laakiin xakama bnu cutayba xaalkiisu wuxuu u badnaa inuu xadiika ka wariyo can dar ibni cabdilaahi alhamdani ta noocaas ayaa mudan laakiin waxay leeyihiin alxakam ibnu cutayba wuxuu u doortay dar ibni cabdilaahi alhamdani oo riwaayadaa u badiyey lnaha kaanat aan waayo ardaygu markuu shiikhiisa ka qaadanayo awaal kala duwan buu kaga qaataa axwaal kala duwan baa lagaga qaataa marka wuxuu aad ugu kalsoonaa xaalkii uu xadiidka ka qaadanayay dar ibni cabdilaahi alhamdaani laakiin labadaba waxa wey ka wariy qaala waxa uu ihi bukhaari xadaana sulaymaan bnu xarb qaala waxa u alasdi hore inuu soo qaal waxau hi xadaana shucba bn اxajaaj can اlxakm can dar can ibn cabdاraxmaan ibn abza can abiih anahu shahida cumar wa qaala lahu camaar camaarna uu ku yidhi kunaa waxaanu ahay fii sariyatin guuto duulaad faajnabna waanu jinaabownay yani waa isagaya cumar wa qaala waxa uu yidhi xadiidka gudihiisa tafala fiihima uu ku tufay waxa weeye labadii calaacal yani waa bimacnaa nafakha si uu uga khafiifiyo boodhka iyo ciidda uu u khafiifiyo qaala waxa ui bukhaari xadaana muxamed bnu kaiir alcabdi qaala waxa ui ahbarana shucba can اlxakm can dar can ibni cabdiraxmaan ibni abza can cabdiraxmaan wa ibni abza wa abihi qaala waxa ui qaala camaaru licumar tamacagtu waan galgashay faataytu nabiya sal allahu alayhi wasalam nabiga ayaanu u imi faqaala wuxuu hi nabigu yakfiika waa kugu filan yahay alwajhu wejiga ayaa kugu filan iyo wlkafaani labada kaf inaad masaxdaa kugu filan xadiikan wuxuu inoo tilmaamaya isla xadiiskanu soo marnay inuu nabigu tilmaamay alayhi salaau wasalaam abcan sida qisadu tilmaamayso waxaa jinaaboobay camaar bnu yaasir iyo cumar bnu khaaab safarna way ahaayeen oo nabigaa wax u dara alayhi salaau wasalaam cumar maadaama biyo aanu haysan ma gabagabaysan mana tukan camaar bnu yaasirna wuxuu hayay qofka weysaysanaya inuu gabagabaysanay laakiin kii jinaabaysnaa masaladeeda mahay dabeedna wuxuu sameeyey ciiddii oo dhan ku gabagabaystay oo wuxuu ku galgashay ciiddiibuu ku galgashay kadibna nabiga isula yimaadeen calayhi salaau nabigu wuxuu u sheegay xukumkan uu sheegay yakfiika alwajhu wlkafaan yani haddaad jinaabaysan waxa kugu filan wejiga iyo labada kaf oo keliya in loo gebagabeeyo ayaa waxaw kugu filan قال wxa i bخhaaري xdثna محaمد بن بشاaر wa bundاr قال wxa i xdثna غundr wa محaمد بن جaعفر قال wxa i xdثna شعبة عن الحكم بن عتyبة عن ذر بن عبدالله الهمdاني عن بن عبدالرحمن بن أبزة عن أبيه قال wxa i قال عماr fadaraba nabiyu sal llahu alayhi wasalam nabigu waa garaacay biyadihi qacantiisa alarda dhulka famasaxa waa masaxay wajhahu wejigiisa ayuu masaxay iyo wa kafayhi labadiisa calaacal ayuu masaxay garaacitaanku inuu mid yahay baabkiisa inoogu iman doontaa laakiin waxaynu arkaynaa famasaxa wajhahu wa kafay alwajha walkafaan riwaayaadkan laynoo tilmaamo kadibna labada acmood in la masaxeeyo waana xadiiu camaar ibni yaasir oo lagu tilmaamay xadiika ugu saxiixsan alasaxu wاlsrax xadiika ugu saxiixsan sanad ahaan wاlasraxu macnan waifatan macno ahaan marka laga hadlayo gabagabaysigana ugu cad oo qaabka nabiga u gabagabaysanayo ama loo gabagabaysanayo lagu cadeeyey laba xadii baa ugu cad uguna aiixsan waa xadiiu abiljuhay waynu soo marnay iyo xadiiu camaar ibni yaasir welibana ka camaar baa sii faahfaahsan isagaa cumdaa ah. gabagabaysi hadday noqoto kaasaa loo soo noqonaya oo loo soo celinaya ibnu xajar waxa uu yii axaadiista ka ama waa mukhtalaf sanadkoodu ma xoog badna ama waa daciif warkiisu waa cadiyah oo xadiis sugan ma aha la tilmaamaya waxaa ka mid ah, alfaada bukhaari waxaa ka mid a famasaxa kafayhi wa wajhahu labada kaf baa la masaxay iyo wejiga oo wjigawejiga la dambaysiiyey qaacidaduna waxay tahay wowda lagama qaato tartiib lagama qaato idan hadaan tartiib laga qaadan asalku waxa uu yahay sidii waysada xubnaheeda loo kala dambaysiinayay gabagabaysigana xubnihiisa in loo kala dambaysiiyo oo wejiga lagu bilaabo kadibna labada calaacal ama labada kaf in la masaxo ahrigooda xaggooda dambe la masaxo masalada tartiibu tayamum marka madaahibtu ka hadlayaan shaaficiyadu waxay idhaahdaan haddii gabagabaysigaasi uu yahay ki weysada badelka ka ahaa ama ki maydhashada badelka ka ahaa labadaba waa in wejiga la horaysiiya acmahana la dambaysiiya tartiibbay abaan xanaabiladu waxay leeyihin gabagabaysigaasi hadduu ka soo jeedo weyso waa in la kala dambaysiiya sida weysada loo kala dambaysiinayo hadduu ka soo jeedo usluljanaaba iyo wixii la mida maydhasho hadduu ka yahay maydhashada lama kala dambaysiiyo gabagabaysigiisana la kala dambaysiin maayo maalikiyada iyo xanafiyaduna waxay leeyihiin labadaba midna hari maaha in la kala dambaysiiyo tartiibtu hari ma aha bay ka shaaficiyada ayaa asala maadaama masaladu ijtihaadi tahay isaga ayaynu ku soconaynaa riwaayatu xadiiu cammaar riwaayaadkiisa ugu badan ee raajixa ah wejigaa la horaysiiyey kafaynkana waa la dambaysiiyey waana maqsuud weeye qiyaasan cala alwuduu baabu aciidi ayib wuxuu baabu yahay ama baabun asaciid ayibu ee saciidka wanaagsan ama dhulka wanaagsani wuduu lmuslimi muslimka weysadiisa weeyi yakfiihi waa kaga filnaanaya min almaai biyo ayuu kaga filnaanaya wuxuu baabu yahay asaciid ayib ciiddii ama dhulkii lagu inuu yahay weyse inuu yahay yani booskii weysada inuu joogo ayuu baabu yahay abcan imaam albukhaari lafdiga uu baabaysanaya wuxuu ku ishaaraya xadii sunanta ku yimi imaam tirmidi uu soo warinayo min xadiii abi dar bazaarna uu soo warinayo min xadiii abi hurayra asaciid ayib wuduu muslim wain lam yajid ilmaa cashra siniin faida wajada almaaa falyataqi illaaha waliyumisahu basharata xadiikaas oo tilmaamaya gabagabaysigu inuu weyse yahay waqaala alxasanu abcan xadiidka labada mid waliba hadalbaa ku sugan mid walba hadal baa ku sugan laakiin majmuucooda marka la ysu geeyo wuxuu noqonayaa xasan buu noqonaya albanina waa saxiixiyey wa qaala alxasanu waa xasan bn abiاlxasan albasri wuxuu i yujziuhu ku filan yahay atayamumu gabagabaysi baa ku filan maa lam yuxdi inta aanu xada ku iman oo weysadu aanay ka abin yani waa weysado kale ama waa tujiya ibnu cabaas wlxaal huwa mutayamimun isagoo gabagabaysan ayuu jamac tujiyey abcan jamacaana de waxa loo badinaya badankoodu ama qaybo ka inay weyse qabaan waxaana laga qaadanayaa qofkaba gabaysay mid weyse qaba inuu tujinayo oo aan la odhanayn ee tahaaradaadu waa daciif oo weyse maahe waa gabagabo waa gabagabaysi weeye sidaa awgeed qof tahaaradiisu kaamil tahay tujin maysid loo maayo waana sida jamaahiirtu ay qabaan awsaaciya bacdu salaf baa laga sheegay nin gabagabaysay nin weysaystay inaanu tujinay waayo isku weyse maaha wa qaala yaxya bnu saciid alansaari waxaa ui laa ba'sa dhibi kuma sugna bisalaati salaad cala asabakhati dhulka dhagadka ah waa dhulka ciiddiisu dhanaan tahay lagu tukanayo iyo watayamumi biha iyo in dhulkaa lagu gabagabaysto ama ciidda dhagadkaa lagu gabagabaysto wax ba'siyii kuma sugna xadiiku aad buu u dheerya laakiin intaynaan xadiika u gelin soo noqnoqon mayn masalada baabkan dib ugu noqonaya ee aaaartuna ay tilmaamayso oo ah gabagabaysigu maraaficun lilxadat ba mise waa mubiixun lisala markaynu gabagabaysanayno ma danku khasabtayba dantaynugu khasabtay ee xadadkii lama kor yeelin mise wuxuu la yahay weysada xukumkeedu qaadanaya masaail badan baa ku dhismaya haddii la yidhaahdo waa mubiix keliya wakhtigii salaado aan soo gelin in la gabagabaysta ma ah hal faral ka badan in lagu tukada ma ah masaail badan baa ku dhismaya haddii la yidhaahdo waa raafic oo qofka gabagabaystay wuxuu la yahay sidii mid weysaystay masaaishaasi way banaan tahay qabla waqti buu gabagabaysanay alaada hadduu doonaha dibdhiga gabagabaysiga waa ka ansaxay talabaad waxa weey halkii gabagabaysi wuxuu ku tukanaya maa shaaa min alfaraa'id wuxuu doono oo faralla buu ku tukanaya masaladaas waa masale culimmadu isku khilaafeen bacdu ahli اlcilmi waxay leeyihiin waa xanafiyada xanafiyadu waxay leeyihiin waa raafic waxay daliishanayaan xadiikan la baabaystay aynu ishaarnay asaciid aayib wuduu muslim wuxuuna badel ka yahay weyso wاlbadlu yaahudu xukma اlmubdali minhu shayga bedelkaa kii laga bedelay xukumkiisi buu leeyihi waa qaacida wey xadiikana waa daliishadeen adilo kalena waa daliishadeen waa xanafiyada waana sida shaikhulislaam ibnu taymiya iyo bacdmuxaqiqiin ay xoojinayaan qowlka labaad waa qowl jumhuur min almalikiyai wshaaficiyai wlxanaabila waxay leeyihiin waa mubiix wey raafic ma aha iyaga laftoodu isla xadiikanay daliishanayaan oo xadiikan hadda asaciid ayibu wuduu muslim wain lam yajid ilmaaa cashra siniin faida wajada almaa falyataqi llaha walyumsahu basharatahu waxay leeyihin waxaa la ysku waafaqsan yahay qofku hadduu gebagabaysto oo inta aanu salaada gelin biyo u helo gabagabaysigiisu waa ka kaca wey marka halkaa waxaynu ka fahmaynaa wax rasmiya inaanay ahayn oo haduu noqon lahaa sida weysadoo kale dee weysadu ma burto weyse jabla'aan weysadu buri laakiin gabagabaysigu waa buraya laakiin labada qowl in la dhexdhexaadsadaa fiican waxaynu leenahay waa raaficun muaatun weeye yani waa raafic oo qofku wuxuu la mid yahay sidii qof weyse qaba laakiin waa muaat oo waxaa lagu mudaynaya wixii loo gabagabaystay sababteedu intay joogto haddaad caafimaaddo oo biyihii aad awoodo gabagabaysigu waa ka kac xataa adoo weyse qaba oo gabagabaysigaagu baaqi ku yahay haddii biyihii aad weyda aad heshana waa lamid waa la mid aaaartanina taasay tilmaamaysa qaala waxa uhi bukhaari xadaana musadad waa ibni musarhad qaala waxa uhi xadaanii yaxya bnu saciid alqaaan horaynu usoo tilmaanay musadad yaxya bnu saciid hadduu ilaaqo waa alqaaan weeye alansaari ma ah waayo baabka laftiisa yaxya bnu saciid baa layidhi waa ansaari weeye kaasi uu ka weynaa kan waana ka horeeye xagga abaqada qaaan waa basri ansaarina waa madani wey qaala waxa uhi xadaanaa cawfun waa ibnu abi jamiilat alacraabi cawf alacraabi buu caan ku yahay qaala waxa uhi xadaanaa abu raja alcuaaridi kunyadiisuu caan ku yahay abu raja alcuaaridi magaciisuna waa cimraan ibni milxaan cimraan ibnu milxaan shiikhiisa oo saxaabigaba isku magac yihiin can cimraan bni xusayn alkhuzaaci qaala waxa uhi cimraan kunaa waxaanu ahayn fii safar socdaal baanu ku sugnay maca nabiyi sal allahu alayh wasalam nabiga maciise axaadiista marka la eego waxay tilmaamayaan riwaayaat kala duwan qaar waxay tilmaamayaan socodkaasi inuu ahaa sulxulxudaybiya oo sanadkii lixaada qaar waxay tilmaamayaan inuu ahaa noqoshadii laga soo noqday khaybar oo ahayd sanadkii toddobaad ahayd aqwaal baa ku jirta laakiin muhimmadu waa kunaa fii safar maca nabiyi sal allahu alayh wasalam wuxuu hi wainaa anagu asraynaa waanu guuraynay xataa idaa kunaa markii aanu ahayn fii aakhiri leyl habeenka xaggiisii ugu dambaysay waacna waanu gatati dhacnay yani waanu seexanay waqcatan seexasho walaa waqcata seexashana anay ahaan axlaa mid ka macaan cinda almusaafiri kii musaafirka ahaa agtiisa minha ay min annawmi fii akhir leyl in xilligaa la seexdo yacnii qof musaafir oo habeenkiiba guuraynayay saacadaha ugu dambeeya markuu dhaco waxa weeye hurdaduu gelaya waata ugu macaan weeye fama ayqadna nama toosin ilaa xaru shamsi cadceeda kuleelkeeda ayuunbaa na toosisay nsalaada waqtigeedii waa baxay salaadii subax wa kaana waa ahaa man ka ugu horeeya ee istayqada toosay fulaanun hebel buu ahaa kala cadaynaya abu bakrin buu ahaa uma fulaanu kadibna hebel baa ku xigay waxay leeyihiin shuraaxdu waxay u badan tahay inuu yahay cimraan ibnu xusayn laftiis waayo de kaalinta labaad marka uu galo ayuu ogaanayaa ninka kaalinta koowaad galay laakiin ninkii mar dambe toosay kala garan maayo dad badan hadduu usoo tooso kii ugu horeeye kala garan maayo halkaasaa laga fahmay waa min baab ilishaara wey uma kadibna hebel baa ku xigay saddexaad ba la sheegay yusamiihim waa magacaabaya saddexdaa abu raja baa fa nasiya waxaa ilaaway cawfun ardaygiisa cawf baa ilaawey uma cumar bnu khaaab ayaa isaguna toosay alraabicu ka badalo kii afraad baa toosay oo ah cumar bnu khaaab cadfu bayaan ama badel labadaba ka doonta ka dhig wa kaana nabiyu sal allahu alayh wasalam nabigu waa ahaa idaa naama haddii uu seexdo lam yuqaw mid la toosiye ma ahayn ixtiraamay ixtiraamayaan xataa yakuuna ilaa uu ahaado huwa isagu yastayqidu ki toosaya ilaa uu ahaado lianna anagu laa nadri ma ogin sababta aan loo toosinayn baa la sheegaya maa yaxduu lahu waxaa u darinaya ama usoo cusboonaanaya fii nawmihi hurdadiisa ma ogin yani miyaa loo waxyoonaya oo waxyibaa ku socdo mise kuma socdo waxaweeye ma ogin maa yaxduu lahu ay maa yuuxaa lahu fii nawmihi bay u wataan falama stayqada goortii uu toosay cumaru cumar wa ra'aa uu arkay maa asaaba annaasa dadka waxaa haleelay oo bimacnaa uu arkay dadkii oo salaadii ay ka tagtay wa kaana wa aha rajulan nin buu ahaa jaliidan yacni adag buu ahaa jaldan nin adag buu ahaa muslim codku wuxuu ka soo baxaya jawfkiisa iyo calooshiisa yani meel dheerbu codka ka soo saaraya codkiisu waa dheera fakabara waa takbiirtay waayo ma doonaya laftiisu nabiga inta uu taga salaatu wasalaam inuu toosiyo wuxuu doonayaa takbiirta inuu ku toosiyo fakabara waa takbiirtay warafaca sawtahu codkiisana kor u qaaday bitakbiiri takbiirta yani wuxuu doonayaa toosinna waa uga jeedaa xusna waa uga jeedaa fama zaala kama zuulin yukabiru inuu takbiiranayo wayarfacu sawtahu bitakbiir codkana kor ugu qaadayo takbiirta xata istayqada ilaa uu ku toosay bisawtihi codkiisa nabiyu sal llahu alayh wasalam falama istayqada xilligii nabigu uu toosay shakaw ilayhi saxaabadu waxay u sheegteen alladii asaabahum wixii haleelay bay u sheegteen oo bimacnaa salaadii inay ka seexdeena aw ama laa yadiiru taa idinku dhacday idin dhibi mayso irtaxiluu guura oo meesha joogtaan ka guura fartaxala waa guuray isaga iyo saxaabadii fa saara waa socday nabigu calayhi salaau wasalaam hayra baciidin yani sayran hayra baciid socod aan fogayn ayay waxaweeye socdeen yacni may fogaan halkaana waxaa laga qaata socodkan ujeeddadiisu may ahayn socdaal lagu talagalay oo dadku markay meel degaan ay guurayaan waxay ku talagalayaan masaafo dheer inay socdaan tan ujeedadeedu waxay ahayd goobtii un in laga badasho waana sida riwaayaadka kale tilmaamayaan muslim wuxuu tilmaamayaa waxa weeye ina hada manzilun xadarahu shayaan booskan salaadu ay nagaga tagtay waa boos shayaanku uu degan yahay bimacnaa salaadii weyna ilowsiiyey ee ha laga guuro alfaada qaar waxaa ku yimi sunanta taxawaluu can makaanikum alladii asaabatkum fiihi alafla meesha afladu idinku haleeshay ka badasha marka guuritaankani wuxuu ahaa nooc badalaada unbuu laakiin lama fogaan uma nazla nabigu waa alayhi salaau wasalaam fadaca waa u bilwaduui biyihii lagu weysaysanayay buu u yeedhay fatawadaa waa weysaystay wa nuudiya waa la dhawaaqay bisalaati salaadii riwaayaadka kala cadaynaya muslimkuu yimi waa loo adimay weeye adaankii wanuudiya ay udina waa loo adimay bisalaati salaadii fasallaa waa tujiyey binnaasi dadkii buu tujiyey halkaana waxaynu ka qaadanaynaa salaada tagtay ee baxay in loo adimayo aladanu lilfawaaid baabudan waa soo socda fasalaa binaasna salaadii tagtay in jamac lagu tukanay oo aan kelikeli loo tukanay ayaa laga faaiidaysanaya falama nfatala goortii uu ka gadoomay min salaatihi salaadiisa idaa huwa waaba isagiyo nebigu birajulin nin muctasilin dadka ka soocan oo keli ah lam yusalli ninkaasoo aan tukan maca alqawmi dadkii aan la tukan qaala wuxuu hi nabigu maa manacaka maxaa kuu diida ya fulaanu hebelow an tusalliya inaad la tukato maca alqawmi qowmka qaala wuxuu hi asaabatnii waxaa i haleelay janaabatun janaabu walaa maaa biyana ma ahaanin qaala wuxuu hi nabigu calayka waxaad laasimtaa bisaciidi dhulka dushiisa fainahu yakfiika waa kugu filan uma saara nabiyu sal allahu alayhi wasalam nabigu waa socday faishtakaa ilayhi naasu dadku waxay uga ashtakoodeen min alcaashi haraad yani biyaa loo baahday fanazla nabigu waa degay yani meel buu ku degay nabigu calayhi salaau wasalaam fadacaa waa u yeedhay fulaanan hebel buu u yeedhay kaana yusamiihi waa magacaabaya abu raja nasiyahu cawfun cawf baa ilaaway alacraabi ninkaasina sida riwaayaadka kale tilmaamayaan waa raawiga xadiika weyi waa cimraan ibnu xusayn fadaca waa u fulanan waa cimraan wadaca waa u yeedhay caliyan wa caliya bna abi aalib faqaala wuxuu ihi nabigu ibtaqaya idhaba taga fabtaqayaa albada almaaa biya alba fanalaqa waa socdeen fatalaqaya waxay la kulmeen imra'atan haweeney bayna masaadatayn laba sibraan dhexdooda fadhida aw saixatayni waa la mid oo min maain biyo ah calaa baciirin laha awr waxa weeye ay leedahayna dushiisa waxa weeye ku sugan faqaala laha waxay ku yidhaahdeen cali yo cimraan ayna almaau biyihii waa xagee yani xaggaad biyahan ka soo dhaansatay qaalat waxay tidhi cahdi ogaalkayga bilmaai biyo amsi waa shalay haadihi saaca ay fii mili haadihi saaca saacadan oo kale yani halay haddayoo kale biyo iigu dambaysay wey yani afar iyo labaatan saacadood ayaa idinka xiga biyihii wey wa nafaruna waxay tidhi ragga iyaguna khulufun waa kuwa maqan wey yani waxaa ku kalifay biyaha inay soo dhaamiso raggiibaa ka maqan yani ciidan la'aanna wayna haysataabay ujeedaan qaalaa laha waxay ku idhaahdeen inaliqii soco idan xilligaaba qaalat waxay tidhi ilaa ay xaggaan u socdaa qaalaa waxay idhaahdeen ilaa rasuulillaahi sal allahu alayh wasalam qaalat waxay tidhi alladii yuqaalu alladii makiiba yuqaalu lahu lagu magacaabaya asaabi ka leexda ee diintiisa ka leexday lagu magacaabay imaam lbukhaari baa inoo macnayn doonaa waa man kharaja min waa qofka diinkiisa ka tege diin kale u guura waana magacii lagu sheegaya nabiga calayhi salaau wasalaam maadaamay sanama caabud ahaayeen markuu tawxiidka ula yimi ayay saabi ku magacaabeen qaala waxay idhaahdeen huwa isagu alladii kii weeye tacnayn aad u jeeday wey yani nacam may odhan laana may odhan laa haddii ay yidhaahdaan way fahmeen nabiga inay ujeedda calayhi salaau wasalaam maqsuudkiibaa meesha ka baxaya oo cidda loo socdaa inuu nebiga yahaway garad waxa wey way ku dhici waayeen inay yidhaahdaan la nacamna waxay diideen magacii inay bay diideen dabeedna waxay yidhaahdeen hada aladii tacniin waa kanaad sheegtay weeye fanaliqii waxa weeye soco fa jaaa biha waa ula yimi ila nabiyi sal اllahu alayh wasalam waxadaaahu fa jaaa way ula yimaadeen way keeneen biha gabadhii ila nabiyi sal allahu alayh wasalam nabiga ayay u keeneen waxadaaa waa u sheegeen alxadiia sheeko yani daarat baynahuma xadiikii iyaga iyo gabadha dhex marayna waa u sheegeen qaala nabigu wuxuu ihi fastanziluuha soo dejiya can baciiriha baciirkeeda awrkeeda wadaca nabiyu sal allahu alayh wasalam nabigu wuxuu u yeedhay biinaain weel fafarqa fiihi waa ku shubay min afwaahi mazaadatayn labada sibraar waxa wey afkooda ayuu nabigu ku shubay muxuu ku shubay riwaayada bayhaqiya baa inoo cadaynaysa yani afka intuu ka furay ayuu nabigu calayhi salaau wasalaam tafala wanafaka fiihima u barakaynaya candhuuftiisuu nabigu ku tufa calayhi salaau wasalaam dabadeedna waa ku shubay luqluqashadiibuu ku shubay waa awkaa aw isaiixatayni ayuu nabigu ku shubay waa awkaa waa xiday markii la furay dabadeed afwaahahuma afkoodiibaa dib loo iay dibbaa loo xiday wa alaqa waa sii alcazaala afkeedii hoosena waa la sii yacni wuxuu lahaa sibraarku xagga sarana af buu ku lahaa biyaha lagaga shubo xagga hoosena meel biyaha laga dhaansado ama laga shubto ayuu lahaa marka xaggii dambe hoosena waa la furay markii xagga sare la xidhay alcazaala waxayna yidhaahdeen masaadadu waa waxaynu sibraarka u naqaano xagga hoose waxay ku lahayd laba waxa weeye af bay lahayd yacni waa haragii marka laga sameeyo laga samaysto weel laga samaysto ayaa waxaa loo xirayaa afar af bay yeelanaysaa sida afarta lugoodoo kale soo sidaa ma ya mise waa saddex waa saddex wey nacam laakiin xilligaa waxay sheegeen xagga sarana inay kulahayd meel biyaha lagaga shubo hoostana inay laba kulahayd marka labadiiba waa la furay si biyuhu si dhaqsaa ay u furmaan oo socdaan wa alaqa waa la sii daayaa alcazaala waxa weeye afafkii hoose ayaa la sii daayey wanuudiya fi naasi dadkii baa loo dhawaaqay isquu waraabiya oo dadka u dhaamiya wastaquu idinkuna dhaansada fasaqa waa waraabiyey oo waa dhaansaday man shaaa ciddii waxaweeye doonta yacnii cid kaley waraabisa wastaqa naftiisuu u dhaansaday man ciddii doonta wa kaana aakhira daak ka ugu dambeeya waxa u ah an acطaa inuu nabigu siiyey alladii kii asaabathu ljanaabatu janaabadu haleeshay inaaan weel oo min maain biyo ah biyihii wax laga siiyey halkaana waxaa laga qaatay markay soo istaagta biyaha in la cabo iyo in lagu maydho ama lagu weysaystaya la horaysiinaya cabitaanki baa la horaysiiyey kadibna ninkii janaabaysnabaa loo yeeay inaaan min maain baa la siiyey qaala nabigu wuxuui idhabtag faafriqu ku biyaha calayka dushaada ku shub wlxaal hiya gabadhiina qaaimatun ay tahay mid taagan tanduru waa eegaysaa ilaa maa yufcalu waxa lagu samaynaya bimaaiha biyaheedii way yaabanta biyaheediio khalqiguba dhaansanayaan oo la ysugu soo baxay mudadee badanna way u socoto way u dhaxda waymullaahi ilaahay baan ku dhaartaye laqad uqlica canha waxa weeye waa laga joogsaday wlxaal inahu la yukhayalu ilayna iyadoo nala moodsiinayo annaha iyadu ashaddu mil'aatan inay xagga buuxitaanka ka daran tahay minha yada xiina ibtada'a fiiha markuu ku bilaabay yacni nabigu calayhi salaatu wasalaam weelashii markuu ku bilaabay ee afka laga furay waxaaba ka badnayd markii laga dhaansaday yacni waabay barakadii nabiga alayh salaau wasalaam faqaala nabiyu sal lahu alayh wasalam nabigu waxau ijmacuuu soo ururiyeen min bayni cajwatin cajwo iyo wa daqiiqatin daqiiq cajwo waa taqaanaan waa timirta cajwada loo yaqaano waa timirta ugu qiimaha badan weeye xagga macno ahaan iyo xagga lacag ahaanba waa ta ugu qaalisan wey kiiluhu sida badan waa labaatan dolar wey iyo wa daqiiqatin iyo daqiiq iyo wa sawiiqatin waxa wey maxay ahayd sadiiqadii haadiya wixii la mida la shiiday satana mar baynu ku sheegna basa basaha basa naam xataa jamacuu laha ilaa ay u ururiyeen acaaman cunto ka kooban intaa lasoo tilmaamay fajacaluuha waa yeeleen thawbin mara ayay ugu yeeleen bimacnaa ugu shubeen waxamaluuha gabadhii waa ku qaadeen calaa baciiriha awrkeeda wa wadacuu waa dhigeen athawba maradii untada lagu shubay bayna yadayha horteeda ayay dhigeen qaala laha nabigu waxa uu ku yidhi taclamiina waxaad ogtahay ama iclamii ogow labaduba waa la yidhi laakiin sideedaynu ku socodsiinayna taclamiina waxaad ogtahay oo bimacnaa aad arkaysaa haddaba maa razina maana nuqsaamin min maiki biyahaaga shay an shayna yani biyahaga waad arkaysa waa sidii ay u buuxeen weye walaakin allaha se alle huwa isagu alladii kii weeye asqaanana waraabiyey faatat waa u timi ahlaha ehelkeeda ayay u timi walxaal qad ixtabasat canhum iyadoo kadib dhacday oo muddo laga xabisay qaaluu waxay idhaahdeen maa xabasaki ya fulaan maxaa ku xabisay heblay qaalat waxay tii alcajabu ay xabasani alcajab yaa baa i xabisay laiyanii waxaa ila kulmeen rajulaani laba nin bi waxay ii geeyeen ilaa haada aladii yuqaalu lahu saabi ninkan lagu magacaabo ee lagu sheega saabi ah fafacala waa sameeyey kada wa kada sheekadii bay u sheegtay fawallaahi ilaahay baan ku dhaartay innahu isagu la asxaru nnaas waa dadka ka ugu sixirka badan sixirka ugu yaqaana min bayni haadihi wa haadihi wa qaalat waa ku tilmaantay biisbacayha labadeeda farood alwusta waa ta dhexe iyo wsabaaba murdisada farafacathuma korbay u qaaday ila sama samada tacni waxay u jeedaa asamaa walarda yacni samada iyo dhulka ayay tilmaantay labadan inta u dhaxaysa waa ka sixirka ugu yaqaana aw ama innahu isagu la rasuulu llaahi xaqan waa rasuulkii alle waxa fakaana muslimuuna muslimiintu waa ahaayeen bacda dalika intaa dabadeed yuqiruuna kuwa ku duula calaa man xawlaha ciddii dhinacyadeeda ahaatay oo min almushrikiina gaalada ah walaa yusiibuuna may haleelayn oo kumay duulayn asirma waxa weeye kooxda ama meesha ay degan yihiin alladii kaasoo hiya iyadu minhu ay waxaweeye ay ka dhalatay waa laga leexanay oo waa laga baydhay faqaalat waxay tihi yowman maalin liqowmiha qowmkeeda maa ura uma malaynayo ama ma ara uma arkayo ana haaulaai alqowm qowmka iyaga ahi yadacuunakum camdan badheedh inay idiin daynayaan oo idinka tegayaan uma arko fahal lakum ma idinku sugnaatay fi lislaami islaamka inaad soo gashaan fa aaacuuha way aeeceen fadahaluu waa soo galeen fi lislaami islaamkiibay soo galeen qaala abu cabdilah waxaa ui sabaa waa kharaja min diinin diin buu ka baxay ilaa hayrihi diin kale ayuu u baxay baa looga jeedaa wa qaala abulcaaliya alriyaaxi waxaa ui asaabi'iin wa fii nuskhatin asaabi'uuna waa firqatun koox oo min ahli lkitaabi ahlulkitaabka ka mida yaqra'uuna akhrinaya azabuur zabuur akhrinayay yacni waa qolo bilaa diina waa qolo aan kitaab lahayn waa qolo xaneefiyada ku baaqiya macaani badan baa lagu macneeyey horta xadiidka maxalushaahidkaynu ka bilaabayna maxalushaahidku waa xaggee waa ninkii jinaaboobay ee waxa weeye gabagabaystay wey nin jinaabaysan oo gabagabaysanaya ayaa waxa weeye xadiidkan loo keenay maxalushaahidku waa halkaas waxaa laga qaadanayaa masaa'il badan masaa'isha waxaa ka ah gabadhu gaalad bay ahayd gaalada weelkooda in lagu weysaysto way bannaan tahay waa halka ibnu xajar buluuqa markuu xadiidkan doonayo baabulaaniya masalada inuu ka qaato wa can cimraan ibni xusayn ana nabiya sal allahu alayh wasalam waasxaabah tawadauu min masaadati imra'ati mushrika fii xadiiin awiilin muttafaqin calayh waa xadiikan wey gaalada weelkooda waa laga weysaysanaya way bannaan tahay waxaa laga qaadanaya haddii aad biyo u baahato oo baahi ay kugu kalifto biyihii inaad isticmaalaysa cid kalaba ha yeelato cid kalaba ha yeelato waa haddii la yidhaahdo gabadhan biyaheedu may bannaanayn oo waxay ahayd qolo lala ballamay haddii la yidhaahdo xarbiyad bay ahayd qofka xarbiga ah dhiiggiisa iyo xoolihiisu waa mubaax wey xorma malaha marka gabadha biyaheeda haddii la yidhaahdo macsuum buu ahaayo waa wax la ilaaliyey buu ahaa baahi loo baahday buu nabigu isticmaala alayhi salaau wasalaam way banaan tahay waana de dayn leeyahay xoolo muslim haddii ay tahay waa inaad ka soo celisa wey haddii la yidhaahdo xarbiyad bay ahaydna iyaga xoolahoodu waa bannaan yahay wamaca daalika nabigu calayhi salaau wasalaam gabadhii waa u abaalguday biyihii lagama iibsan badelka la siiyey biyo laga qaatay ma ah, ah waayo biyihii weelkeediioo buuxaa loo celiyey laakiin intaa la xabisay biyaheedana waxa weeye laga barakaystay oo la isticmaalay inta noocaasabaa nabigu calayhi salaatu wasalaam abaalgud waxa weeye uga dhigay wallahu aclam wsal allah wslm cla nabiyina muxamed waaalihi wasaxbihi wslm